الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس لا يتحرى الصلاة صلاة looma qasdiyo qabla quruubi shamsi qoraxdu inta aanay dhicin qoraxda dhicitaankeeda hortiisa qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf waatinisi qaala ahbaranaa malik bni anas can naafic mawla bni cumar can ibni cumar cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sal allahu alayh waslama qaal laa yataxara yaanu u qasdiin oo u badrheedhin axadukum midkiin fa yusalli dabeedna aanu tukan cinda tuluuci shamsi cadceed soo baxa agteeda iyo walaa cinda guruubiha dhiciddeeda agteeda xilliga ay dhacayso yaanu salaada u qasdiin xadiidku wuxuu tilmaamayaa masaladeena hore uga soo hadalay xilliga cadceedu ay soo baxayso iyo xiliga ay dhacayso labada xili in la tukada in la diiday waqtiyadana waxaynu usoo qaybinay laba guud ahaan waqtiyadu waa shan laba ama saddex waa maqsuud sideedaa loo diidaya labana waxaynu ku tilmaanay wasiilo inay tahay salaada casar dabadeed ilaa gabaldhucu kasoo dhowaanayo iyo salaada subax dabadeed ilaa cadceeda soo ka bilaabmayo waa wasiilo markay bilowdo inay dhacdo ama ay bilowdo inay soo baxdo ama ay barhtan ka taagan tahay saddexdaa waqti waa saddexa sale weeye taa dhexe hadal ku jira iman doono insha allahu tacaala qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulcasiis bnu cabdillaah wa aluwaysi almadani qala xadaana ibrahim bnu sacd ibn ibrahim bn cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri can صaalix wa ibni kaysaan almadani can ibni shihaab muxamed bni muslim ibn cubayd اllahi bni cabdillahi bni shihaab aلzuhri almadani qala waxa uhi ahbaranii caطaa ibnu yaziid aljundaci allayi wuxuu nisba sheeganayaa jundac ibn lay ninka la yidhaahdo jundacna waa loo nisbeeya waa hoose wey layna waa loo nisbeeya caaa ibn yaziid aljundaci allayi anahu samica aba saciidin alkhudri sacd bni malik bni sinaan radia allahu tacaala canhu yaquul samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh waslama laa alaata alaadii ansixi mayso bacda subxi salaada subax dabadeed ama waagu markuu baryo dabadeed xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu ay korka noqonayso waran in leeg sida xadiidka muslim tilmaamay walaa salaata salaadina ansixi mayso bacda alcasri salaada casar dabadeed xataa tagiiba ilaa ay ka dhacayso ama ka maqnaanayso ashamsu qoraxdu ka maqnaanayso xadiikanana wuxuu tilmaamayaa labadii xillaynu sheegaynay laba kalena gudaha ay ugu jiraan salaada subax dabadeed iyo salaada casar dabadeed ilaa ay ka soo baxayso ilaa ay ka dhacayso marka la faahfaahiyo waxaa ka soo baxaya afar waqti baa ka soo baxaya saynu tilmaamayna salaada dabadeed iyo xilliga ay dhacayso iyo xilliga ay soo baxayso laa salaata salaaddii baa la diidmada salaada la marka laga hadlayo musطalaxa sharciga ah awalan waa in lagu qaadaa salaadaasi inaanay dhacaynba inaanay jirayn nafyu lwujuud waxa loo yaqaano kaasi hadduu suurtoobi waayo oo aynu ogaano xilliga noocaasa salaad in la helayo la heli karo waxaynu ku macnaynaynaa annafyu sharci diidmada sharciga ah yani salaada dhacaysa salaad harciya maaha alaad harciya waxwey maah taasi hadday suurtoobi waydana waa inuu ogaano salaadu inay ansaxayso waxaynu ku qaadaynaa salaad dhammaystiran maaha laa salaata bixadrati acaam iyadoo cunta ay kuu taallo salaadi ahaan mayso yacni salaad kaamila ah. waana la helayaa waana ansaxaysa iyadoo cunta ay kuu taallo salaada inaad tukato laa salaatana waa lay tan iyo wixii la midana sixadaynu ku qaadayna oo laa salaata salaadii ansixi mayso kamaal hadda loogama jeedo wanafyu lilwujuudi uma asixati uma alkamaali farcayana rutbati waata ibnu wujuud baa lagu qaadaa shaygaas inaanu dhacay kadib waxaa ku soo xigta hadduu dhacayo wujuud sharciya oo sixadiya uma alkamaal ta ugu dambaysa waa kamaal in lagu qaado sida xaadiista aynu sheegna ay tilmaamayso waxaynu ka qaadanaynaa xilliyada la diiday salaad sababla mooyaane salawaadka kale salaad farala waa la ogolyahy wixii la ee ah. salaad sunna ah oo sabab leh iyadana waa loo ogolaya salaad sunno ah oo wakti leh oo la qallaynayo iyadana waa loo ogolaya laakiin sunno layska bilaabayo oo salaad badsiya sunnaha noocaasi xaaraan buu kaa yahay ee salaadaasina ansixi mayso mana xidh mayso mana guntamayso sida raajixa qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed bnu abaan laba nin baa muxamed ibnu abaan la yidhaahdo shuyuukhda bukhaariya nin waa albalkhi muxamed ibni abaan albalkhi midna waa muxamed ibnu abaan alwasiti labada keebaa looga jeedaa labada mid walba waa ixtimaalaya wax lagu hayo imaamu ibnu xajar waxa uu leeyahay mid waliba murajix uu leeyahy wax xoojiya ayuu leeyahy marka wata ay ku dhaafaan shuraaxdu waa noocyada ay ku dhaafaan ima alwaasiti wa ima albalkhi labada midu weeye waana labanina lagu kalsoon yahay qaala xadaana undar wa muxamed bnu jacfar undar albasri undar waa naanays waa almushaaqib waa ninkii rabshada badnaa qaala waxa uhi xadaana shucba bn اlxajaaj alwasiti can abi tayaax kunyadiisuu caan ku yahay waa yaziid ibnu xumayd aلdubaci horena waynu soo marnay qaala samictu xumraana bna aban waa mawla cuثmaan bni cafaan yuxadiثu can mucaawiya qaala waxa uhi mucaawiya inakum idinku latusaluuna waa tukanaysaan alaatan salaad baad tukanaysaan laqad saaxibnaa rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam alla aanu la saaxiibnay famaa ra'aynaahu maanan arag yusaliiha isagoo tukanaya walaqad nahaa canhuma waana diiday nebigu yacni wuxuu u jeedaa alrakcatayni labada ragcadood ee bacda alcasri salaada casr dabadeed la tukado xadiikanina wuxuu tilmaamaya mucaawiya radi allahu tacaala khaliifat lmuslimiin ayaa wuxuu arkay dad tukanaya salaada casr dabadeed sunnayaal markay salaada casr jamca la tukado waxaana laga fahmaya inay caadaysteen inakum latusaluuna salaata salaad baad tukataa nabigu diida alayhi salaau wasalaam waana inoo iman doontaa nabigu alayhi salaau wasalaam salaada casr dabadeed inuu tukanayay welibana joogteeyey axaadiista soo socota inoo tilmaamaysa ma waxaa laga qaadanaya salaada casar dabadeed waqtiyadii la diiday in laga soo reebay oo diidmada noocaasa la nasakhay oo ay bannaan mise waxaa laga qaadanaya xaalkeedu inuu fudud yahay oo iyadu xaaraan aanay gaadhsiisnayn karaahiya ay tahay ayaa laga qaadanaya waa laga yaabaa asbaabta noocaas ama xadiista soo socota inay ku kalifta xilliga noocaasa inay tukadaan laakiin mucaawiya waxa uu tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam inaanu arag nabigoo tukanaya nabiguna diida alayhi salaau wasalaam qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu salaam albikandi horeynuu in badan usoo tilmaanay laamta in la khafiifinayo oo shanta ee salaam laamtooda la khafiifiya ayuu ka yahay wixii ka soo hadhay waa la shadaa uma salaamu kulluhu muaqalu إلا أbا الxbr mع الbikndi bاlkhلf وbn أkhtihi mع jdi وbn mحamd بn naahid wفي slاm بn mishkm khulf qufi slاm بn mishkim بn mushkim بn mishkam ma la khafiifinaya mise waa la shadaya khilaaf baa ku jira laakiin ninkan wuxuu ka mid yahay kuwa la khafiifinayo muxamed bnu salaam albikandi qaala xadaana cabda waa ibn sulaymaan alkuufi can cubaydillaah ibni cumar alcumari can khubayb ibni cabdiraxmaan alansaari can xabs bni caasim ibni cumar bni alkhaaab can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal nahaa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waa diiday can salaatayni laba salaadood bacda alfajri salaada subax dabadeed xata taluca ashamsu ilaa quraxdu ay ka soo baxayso ama bacda alfajri waagu inta uu baryay dabadeed salaad waa la diiday xataa taluca ashamsu ilaa quraxdu ka soo baxayso waataynu tilmaamana khilaaf inuu ku jiro haddii la yidhaahdo bacda alfajri salaada waaga dabadii oo aan loo soo qadarin lafdiga salaad oo bimacnaa waaga lagu xidho waxaa laga soo reebayaa labadii sunne salaada subax ka horeeyey iyo faralkii salaada subax afartaasaa laga soo reebaya inta kale lama ogola ilaa waxa weeye waagu ama cadceedu ay soo baxdo nabigu wuxuu diiday bacda alfajri xata taluca ashams wa bacda alcasri salaada casar dabadeedna waa la diiday xilliga ma ah horeynuu usoo tilmaana tan in laysku waafaqsan yahay casarka in lagu xidhayo salaad ee aan wakhtiga salaada lagu xidhay salaada casar dabadeed xataa taqruba ashamsu ilaa cadceedu ay ka dhacayso qoraxdu ay ka dhacayso waa laba waqti nahyi oo aynu tilmaannay wasiilo inuu yahay labada asalka ee ayna gaadhsiinaysaana dimnan baa loogu sheegay oo xataa taluca ashams iyo xataa taqruba ashams labadii waqtiya maqsuudka ahaa ee looga gol lahaa ayaa ku guda sugan waxau hi bukhaari baabun wuxuu baab yahay man lam yakra kii aan diidin alsalaata salaad ila bacda alcasri salaada casr dabadeed iyo walfajri subaxa dabadii mooyaane wuxuu baab yahay culimmada qaba inaan la diidayn salawaadka ilaa laba xili mooyaane waa bacd alcasr iyo bacda subxi yani wuxuu meesha ku tilmaamaya imaam bukhaari axaadiista tilmaamaysa ee quraxdu markay barhtamaha ku sugan tahay cinda alstiwa cinda anisf qabla azawaal xilliga noocaasa inaan la diiday waana masale khilaafiya waqtiyada la diiday ee waa imise waqti wey waxaa la yidhi oo se imaam maali laga sheegay oo salaada subax dabadeed iyo markay cadceedu soo baxayso waa laba wada socda iyo salaada casar dabadeed iyo markuu gabalku dhacayo amaa xilligay bartamaha ku taagan tahay lama diidayo shiikha la yidhaahdo masruuq ibn اljdac alhamdani alkuufi oo taabiciintii waaweynaa ka mida ah. in badan ayna soo maray ayaa wuxuu caado u lahaa wakhtiga noocaasa inuu tukado markay barhtamaha tahay dabeedna waa loo sheegay waxaa la yidhi nabigu waa diida calayhi salaau wasalaam waxaana loo sheegay xadiikii camr bni cabas ee saxiixu muslimka ku yimi fainaha xiinaidin tusjaru jahannam xilligaa jahanamaa la huriya oo la shida salaada ha la joojiyo faamsik can isala salaada ka joogsa buui nabigu calayhi salaau wasalaam camr bnu cabasa markii loo sheegay jahanamo in la hurinayo wuxuu i axaqa maa nastaciidu bihi asala xilligii jahanamo la shidaya hadday tahay waxaa ugu wanaagsan aynu magan galna waa salaad wey alla inaynu u tukano si cadaabka uga badbaadno imaamu maalikna waa laga sheegay oo waxau i dadkii salafka ah, xilliga noocaasa waa tukanayeen laakiin siday jumhuurtu qabaan ee loo badan xiliga noocaasina waa xili la diiday wy axaadiis baa ku ansaxday axaadiista waxaa ugu cadcad xadiika cabdilaahi bni camr bn اlcaas xadiiu cuqbata bni caamir ee saxiixu muslimka ku yimi wa xiina yaquumu qaa'im اahira xata tazuul xiliga ay bartamaha ku taagan tahay ay ka zuulayso muslim buu ku yimi xadiikaas calaa shari bukhaari maaha ee calaa shari muslim buu saxiix ku yahay bukhaarina ma soo saarin mana dooran xadiidka labaad waa xadiid kalaynu hadda tilmaamaynay oo isaga laftiisu saxiixu muslimka ku sugan oo imaam muslim uu saxiixinayo waa xadiidu camr bni cabasa oo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam salaada xilliga noocaas in laga joogsanayo xataa yastaqila adilu birumxi waranka marka la taago markuu hadhkiisu ku baaba'o harkii uu ku baabao ee la sugayo harkii waxa wey galbeedka la sugayo ee harkii bariga la sugayo waayo subaxii harku bari buu noqonaya gelika dambena harku wuxuu wareegayaa dhinaca bari buu u ee markay bartamaha ku taagan tahay markay kala wareegaysa wey waataynu ku tilmaanay ugu badnaan shan daqiiqa inay tahay xilliga noocaasa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laga joogsado raajixuna waxa uu yahay in wakhtigaasi uu sugan yahay diidmana ay tahay salaada in xilligaa la bilaabo ama la tukada la diidaya haddii aanay sabab lahayn shiikhu waxa uhi bukhaari rawaahu cumar waxaa soo warinaya cumar bn اlkhaaab labadaa xili wa bnu cumar waa xadiisi haddaynu soo marayn wa abu saciid wa abu hurayra nimankaasiba waxay soo warinayaan labadaa xili in la diiday yani lama sheegin xiligii bartanka lama sheegin qala waxau hi xadaana abu nucmaan waa muxamed bnu lfadl assaduusi oo caarim lagu naanayso almufsid qala xadaana xamaad bnu zayd aljahdami alsdi albasri can ayuub bn abi tamiimata akhtiyaani can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal usalli waxaan u tukanayaa buui kamaa ra'aytu sidaan arkay asxaabii asxaabtaydu yusalluuna iyagoo u tukanaya laa anha ma diidaya axadan axad yusalli tukanaya bileylin habeen iyo walaa nahaarin maalin maa shaaa wixii uu doono u diidi maayo hayra an laa taxarab mooyaane inaydan u qasdinay shamsi qurax soo baxa iyo walaa uruubaha dhicitaankeeda animaam buhaari xadiikan wuxuu u daliishanaya cabdulaahi bni cumar isagoo nabiga calayhi salaau wasalaam ka warinaya waxa uu ka qaatay labadaa xili oo keliya in la diiday labadaa xili oo keliya in la diidaymnay axaadiis kale ku ansaxdo tilmaamaysa cadceedu markay bartamaha ku sugan in la diiday wاljamcu waajib mata ma amkana wman xafida xujaة clى man lam yaxfad aziyaadaة maqbuula axaadiista صaxiixa ah ee masaaisha inoo ziyaadinaysa ayaa la aqbalaya waqtiyaduna waa anta waqti marka la balballaadiyo oo waqtiga bartamuunka ku jiro baabun wuxuu baab u yahay ma yusala wixii la tukanayay bacda اlcasri salaada casar dabadeed oo min alfawaa'iti salaadihii tagaya iyo wanaxwiha wixii la ee la qallaynaya salaada casar dabadeed waa waqti la diiday in la tukado laakiin imaam albukhaari wuxuu halkan ku tilmaamaya inay bannaan tahay fawaa'iddii ama wixii ku dhaafay in la tukan karo baabkiisi weeye wa qaala kuraybun waa mowla bni cabbaas can ummi salma ummi salma radi allahu tacaala canha waxa sala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waa tukaday bacda alcasri salaada casr dabadeed rakcatayni laba ragcadood buu tukaday wa qaala waxau hi shaalanii waa in mashquuliya naasun dad oo min cabdilqays waxa weeye reer cabdilqays ka mida can irakcatayni labadii ragcadood bay iga mashquuliyeen bacda uhri uhurka ka dambeeyey xadiiku nabigu calayhi salaau wasalaam salaada casar dabadeed inuu tukaday wuxuuna tukaday markii la weydiiyey xilliga noocaa sacaado inaanu ulahayn inuu tukado waxa uu yii ii yimi qolo waxa weeye cabdilqays u dhashay qabiilka ka soo jeeda dabadeedna salaadii duhur bay la tukadeen bacda salaadkii bay ka mashquuliyeen labadii duhurka ka dambeeyey dabana nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii casar buu ka dambeysiiyey waxaa laga qaato salaada casar dabadeed inay bannaan tahay in la tukado waa waqti nahyi waa waqti diidmo salaadii sabab leh in la tukan karo waa laga qaatay waxaa kaloo laga qaadanaya salaadii sunnaha ee ku dhaaftay inay bannaan tahay in la qalleeyo salaada subax laba sunna abaa ka horeeya labadaa sunne hadii aad ka soo gaari waydo oo aad timaado iyadoo jamacii lagu jiro jamacaad la xidhanaysa faralkiibaa la tukanaya salaada dabadeed waa salaadii subax salaad sunna ah la diiday laakiin salaadii wakhtigeedu ku dhaafay sunnaba haba noqoto in la qalleeya waa bannaan tahay loo daliishanaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana abu nucaym waa alfadl bnu dukay alkuufi almulaa'i qaala xadaana cabdulwaaxid bnu ayman almakhzuumi almaki qaala xadaanii abi ayman almaki almakhzuumi anahu samica caaishaa radia allahu tacala canha qaalat waladii kii baan ku dhaartay allihii dahaba bihi nabiga oofsaday ee la tegay maa tarakahumaa nabigu kama tegin waa labadii casarka ka dambeeyey xata laqiya allah ilaa alla uu la kulmay laqiya allaha tacaala allana lama kulmin xata aqula ilaa waxa weey ka cuslaaday can salaati salaadii yani nabigu xilligiisi dambe waa kii fadhiisanayay jalsat fadhiga nasashada waa kii wa kaana yactamid tiirkana waa kii cuskanaya nabigu calayhi salaau wasalaam waa intii dambe uu cuslaaday nabigu calayhi salaau wasalaam xataa aqula ilaa uu ka cuslaaday can salaati salaadii wa kaana waa aha yusalii mid tukada nabigu calayhi salaau wasalaam kaiiran in badan oo min salaatihi salaadiisa ka mida qaacidan fadhi waxay tilmaamaysaa culayskii nabiga la cusleeyey tacnii waxay u jeedaa arakcatayni oo bacda alcasri salaada casr ka dambeeya wa kaana nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa yusaliihima labada casrka ka dambeeya mid tukada ayuu ahaa kaana oo ficil mudaaric laga dambaysiiyey dawaam ayay tilmaantaa nabigu inuu daayimay walaa yusaliihima nabigu kuma tukanayn fi lmasjidi inuu ku cusleeyo cabsi uu ka baqayo calaa ummatihi ummadiisa oo intay kaga daydaan waxa weeye sidaa loogu jideeyo wa kaana wa nabigu yuxibu mid jecel maa yukhafifu canhum wax ka khafiifinaya xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya wuxuu inoo sii cadaynaya xadiikii hore ee ummi salma ayuu inoo sii cadaynaya oo waxaa dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam xilli xilliyada ka mida wafdiga cabdilqays markay u yimaadeen labadii sunne ka dambeeye duhurka ayay ka mashquuliyeen wuxuu jaanis u helay salaadii casar dabadeed salaada casar dabadeed in la tukadaana nahyi bay ahayd xadiikan dambe wuxuu inoo tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii casar dabadeed salaada uu tukanayo inuu joogteeyey oo uu daayimay sababta uu u daayimayna riwaayaadka muslim baa inoo tilmaamaya wakaana ida sallaa salaatan abataha nabigu calayhi salaau wasalaam salaad hadduu tukado oo uu bilaabo waa joogtaynaya nabigu calayhi salaau wasalaam maadaamuu salaadii casar dabadeed uu bilaabay inuu tukado nabigu ma joojin calayhi salaau wasalaam idan waa la hayaa nabigu salaada casar dabadeed inuu si joogtaa ah nabigu alayhi salaau wasalaam bacdu saxaaba ay leeyihiin nabigu alayhi salaau wasalaam uma lam yacud maalintaa salaada casar dabadeed u tukaday ee walibana sunnaha uu qallaynayay dib dambe nabigu uguma noqon alayhi salaau wasalaam laakiin diidmada noocaasee saxaabigaasi diidayo waxaa lagu qaaday calaa xasabi cilmihi inta cilmigiisu gaadhsiisan yahay caaisha radi allahu tacaala sida xadiiskan iyo xaadiista soo socotaa inoo tilmaamayso xogogaal bay u ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu tukanayay warkeedaa la qaadanaya waman calima xujatun ala man lam yaclam kii masalada cilmi u yeeshay ayaa qowlkiisa la qaadanaya xujana wuxuu ku yahay kii aan ogaan markaynu soo qaadanno oo aynu xoojinno riwaayaadka tilmaamaya nabigu inuu joogteeyey waxay dib inoogu celinaysaa masaladii ahayd salaad casar dabadeed in la tukado salaad sunno ah oo bilaa sababa markayn leenahay uu joogteeye waa sunno sii daysan wey waa sunno sii daysan wakhtiga noocaasima wuxuu noqonayaa wakhti bannaan oo salaada casar shantii wakhti baa laga soo reebaya culimmada qaar baa sidaa yidhi laakiin sida raajixa ee xooga badani waxa uu yahay in lagu qaado nabigu calayhi salaau wasalaam salaada casar dabadeed joogtaynta uu joogteeye sunnayaasha badinayay isagay khaas ku tahay taasi isagay gaar u tahay laakiin salaada casar dabadeed salaad sababa in la ama salaad ku dhaaftay faral ama sunna ha noqoto in la qalleeyo sababtii unbay soo gudagelaysaa tan noocaasa waa loo ogolyahay waxaa loo daliishanaya xadiikaas shaqalanii naasu min cabdilqays ayaa loo daliishanaya amaa joogtaynta la joogtaynayo ee nabigu joogtayey calayhi salaatu wasalaam ama wakhtiga loo badelayo wakhti la diiday waxaa inoo cadaynaya xadiikan caaisha inoo cadaynaya oo waxay leedahay nabigu waa tukanaya calayhi salaatu wasalaam oo waa joogteeya inuu tukado laakiin masjidka kuma tukanay si aan looga dayan uu ka ilaalinaya ummadiisa waa ka ilaalinaya marka inaga waxaa inoo yaala nahyigii iyo diidmadii baa inoo yaala salaad bilaa sababa casar dabadii lama tukado laakiin sabableh waa la tukan karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa kuu soo hadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaar u lahaa nebigu inuu salaada casar dabadeed salaad joogto ah oo bilaa sababa oo sunno ah nabigu inuu tukada calayhi salaau wasalaam laakiin taa lagaga dayan maayo sidaasaynu adilada isu waafajinayna qaala bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala xadaana yaxya wa ibnu saciid alqaطaan qaala xadaana hishaam wa ibni curwata bni zubayr bni alcawaam alasadi alqurashi qaala ahbaranii abi wa curwat bnu zubayr qaalat caaisha ibna ukhti yaa unidaagii baa xadfan ay yabna ukhti inankii walaashay dhashayow asmaa walaasheeda baa dhashay maa taraka nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu kama tegin asajdatayni labada ragcadood ee bacda alcasri casarka ka dambeeya cindii agtayda qau waligi waa oo caaisha radi allahu ay ku tilmaamayso salaada casar dabcan waa laysku waafaqsan yahay sunno raatiba inaanay lahayn waa laysku waafaqsan yahay waqtigeeduna saynu tilmaanay waa waqtunahyi laakiin nabigu calayhi salaau wasalaam guriga caaisha marka uu yimaado waa tukanay oo waa joogtaynaya nabigu alayhi salaau wasalaam qaala waxau hi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil atabudaki albasri qal xadana cabdulwaaxid wa bnu ziyaad albari qal xadana shaybaani sulaymaan bnu abi sulaymaan abu isxaaq ashaybaani qal xadana cabduraxmaan bn lswad bn yaziid annakhaci can abiih alswad ibn yaziid annakhaci can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat rakcataani laba ragcadood lam yakun rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla ma ahayn yadacuhumaa mid ka taga siran si hoose iyo walaa calaaniyatan si muuqanaysaba racataani waa laba oo qabla salaati subxi salaada subax horteed ahaaday iyo wa rakcataani laba ragcadood oo bacda alcasri salaada casr dabadeed nabigu calayhi salaau wasalaam labada ka dambeeya casarka inuu joogteeyey sida uu u joogtaynaya labada subaxa ka horeeya waataynu soo tilmaanay isaga inay gaar u tahay qaala waxau hi bukhaari xadaana muxamed bnu carcara ibni lbirind qaala xadaana shucba ibni اlxajaaj can abi isxaaq asabiici camr bni cabdillaahi alhamdani qaala waxau hi raaytu lswada wa ibna yaziid الnakhaci wamasruuqan wa ibn اljdac alhamdani alkuufi shahida iyagoo ku qiray calى caaisha radia allahu tacaala canha qaalat inay tidhi maa kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu ma ahayn yaatiinii mid ii yimaada fii yowmin maalin bacda alcasri casr dabadi ilaa salla waa tukanaya rakcatayni laba rakcadood buu tukanayay baabu tabkiiri wuxuu baab u yahay in lagu kallahayo bisalaati salaadii fii yowmi haym maalin daruur u saaxiiba salaadii in la dadajiyo si aan bilowga wakhtiga looga dabdhicin qaala xadaana mucaad bnu fadaal azahraani albasri qaala xadaana hishaam waa addastawaai can yaxya huwa bnu abi kaiir alyamami aai can abi qilaab cabdlaahi bni zayd aljarmi albasri ana abalmaliix wa camr bni usama alhudali xadaahu qaal kuna waxaanu ahayn maca burayda waa ibn xusayb alslami radi allahu tacaala can fii ywmin maalin dii haymin daruur u saaxiiba faqaala waxau hi bakiruu tadajiya bisalaati salaada faina nabiya sal allahu alayhi wasalama qaal man taraka kii ka taga salaata alcasri salaada casar xabita waa buray camaluhu camalkiisu waa buray waa xadiikeennu hore usoo faahfaahinay baabu aladaani wuxuu baabu yahay adaan bacda dahaabi lwaqti waqtigu inta uu tegay dabadeed la adimayo yacni salaad mise maadaama wakhtigeediiba baxay adan uma baahna waa salaadii ku dhaaftay wakhtigeedii tegey qaala xadaana cimraan bnu maysara abulxasan albasri qaala xadaana muxamed bnu fudayl ibni ghaswaan qaala xadaana xusayn ibni cabdiraxmaan asulami alkuufi can cabdillaah ibni abi qataada can abiih abi qataada alxaari bni ribci radi allahu tacaala canhu qaal sirna waanu la guuraynay maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciis laylatan habeen faqaala waa yidhaahdeen bacdu lqowm ragga qaarkood waxay yidhaahdeen low carasta bina haddaadna dajin lahayd yaa rasuul allah tacriiskana waxaa la yidhahdaa habeenka qaybtiisa dambe in la dego haddii socoto qaala waxau hi nabigu ahaafu waxaan ka baqaya an tanaamu inaad ka seexataan can isalaati salaadii <clears throat> waayo wakhtigii salaada subax baa dhow waana la daallan yahi nabigu ka baqa calayhi salaatu wasalaam salaada subaxa inay dhaafto qaala bilaalu bilaal waxa uu ana uuqidukum anaa idin toosinaya ee ha la seexdo fadajacuu waa wa asnada waa tiriyey bilaalun bilaal dahrahu ilaa raaxilatihi hashiis faalabathu aalib bay ka noqotay caynaahu labadiisa indhood fanaama waa seexday fastayqada nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa toosay walxaal qad alaca iyadoo uu soo baxay xaajibu shamsi quraxda dacalkeedu waxa weeye uu soo baxay faqaala waxa uu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam yaa bilaal bilaalow aynamaa qulta meeyey wixii aad sheegaysa waa canaan la canaananayo qaal waxau i maa ulqiyat layguma tuurin calaya dushayda nawmatun hurdo oo miluhaa iyada lamida qau weligay qaal waxau i nabigu in allaha alle qad qabada qabada waa qabtay arwaaxakum nafihin xiina shaa xilliga uu doono allahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha markaynu seexanno alla subxaanahu watacaala nafaha waa qabtaa waradaha calaykum naftiina waa idinku soo celiya xiina shaa xilliga uu doono yaa bilaal bilaalow qum istaag faadin u adin binnaasi dadka bisalaati salaada yacni ogeysii oo waxaweeye u adin fatawada'a waa weysaystay falama irtafacat ishamsu markay cadceedu kor ay noqotay wabyaadat ay adiika waxaa loo daliishanaya salaadii wakhtigeedu baxay in loo adimayo waana sida imaamu axmed iyo imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka ah uu waxaweeye ku tegey qowlka jadiidka ee cusub iyo sida imaamu maalig iyo ay qabaan waxay leeyihiin salaada wakhtigeedu haduu baxo looma adimo waa la yska tukanaya waayo adaanku waxaa loo jideeyey wakhtiga ayuu calaamad u yahay hadii wakhtigii baxay salaadii baa la tukanaya laakiin aadaankii la soo celin maayo imaamu nawowi waxa uu leeyahy qowlka qadiimka ah ayaa xagga daliilka xoog badan waayo qaacidadu waxay tahay imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka iyo qowlka jadiidka cusub ee dambeeyey waa in la qaataa qowlka dambe waana sida shaaficiyadu ay qabaan waxaan ilaa labaatan ama koob iyo labaatan masale ka ahayn waxay fatwoodaan jadiidkay qaataan qadiimkana waa laga tagaa masaaisha waxay qaateen shaaficiyadu qowlka qadiimkabay qaateen imaam nawowi waxa uu leeyahy xagga daliilka markaynu ka eegno qowlka qadiimkaabaa ah xoog badan oo ah salaadii xilligeedu baxay in loo adimo yaa bilaal qum faadii bاnnaasi bاsalaa ayaa loo daliishanaya baabun wuxuu baabu yahay man sallaa kii tujiya binaasi dadka jamaacatan jamac ahaan bacda dahaabi lwaqti waqtigu inta uu baxay dabadeed yacnii ma bannaan tahay salaaddii wakhtigeedu baxay ee la qallaynaya in la ysku jamacsado oo jamac ahaan loo tukado qaala lbukhaari waxa uu yihi xadaana mucaad bnu fadaala الزهراني البصري قال حدثنا هشام والدستوائي هشام بن أبي عبد الله عن يحيى وابن أبي كثير اليمامي الطائي عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب جاء ويم يوم الخندق maalintii hogan la qodayay ay yowma xafri lkhandaq ghaswat lkhandaq bacdamaa arabat shamsu inta cadceedu ay dhacday dabadeed fajacala wuxuu gudagalay yasubu inuu caayayo kufaara quraysh gaaladii quraysheed maadaama ay ka mashquuliyeen salaadii qaala waxa uhi yaa rasuul allah maa kidtu kumaan dhowaanin usalli lcasra casarka inaan tukanayo xataa kaadat ishamsu ilaa qoraxdu ay ku dhowaatay taqrubu inay dhacayso yani kumaanaan dhowaan inaanu tukanno ilaa cadcedu ay ku dhawaatay inay dhacayso kaadana waxa weeye nafyigeedu waa ibaat ibaatkeeduna waa nafyi wey yani macnuhu wuxuu u dhacayaa maanaan tukan yani kumaanaan dhowaan inaanu tukanno kumaanaan dhowaan min baabi wla waxa ka mudan inaanay tukan qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu waxau hi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa sallaytuha ma tukan aniga laftaydu ma tukan miyuu ilaawey mise jihaadku ku mashquulay intaba waa la yidhi waxaana loo badinayaa nabigu inuu mashquula calayhi salaau wasalaam ee aanu ilaawin faqumnaa waanu istaagnay ilaa xaggiisa ayaanu istaagnay fatawadaa nabigu waa ugu weysaystay lisalaati salaadii watawadanaa laha anaguna waanu weysaysanay fasallaa waa tukaday alcasra salaadii casr buu tukaday bacdama harabat shamsu inta ay dhacday dabadeed uma sallaa waa tukaday bacdaha casarka dabadii almaqriba ayuu tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam xadiika waxaa imaam lbukhaari u baabaysanaya horena waa inoo soo maray dibna waa inoo soo maraya maxalu shaahidkanu ka qaadananaa halka loo daliishanaya loo baabaystay xadiidka waxaa lagu tilmaamay nabiga calayhi salaau wasalaam markay salaadii dhaaftay ee uu doonaya inuu tukado waxaa la tilmaamay nabigu inuu weysaystay saxaabadiina ay la weysaysteen faqumna nabigay la istaageen maciis fatawaa watawaana u weysaysa waa la weysaysanay halkaa waxaynu ka fahmaynaa in jamac lagu tukaday laakiin lafdiga bukhaari kuma cadda fa salla alcasra nabigu salaadii casar buu tukaday miyay la tukadeen mise kelikeliibaa loo tukada isagiibaa tukaday waa ixtimaal laakiin ismaaciili almustakhraj cala saxiixi lbukhaari abi bakri smaaciili oo axaadiista bukhaari asaaniid kale u sameeyey alfaadda ay ziyaadiyeen waxaa ka mida fasallaa bina nabigu wuxuu na tujiyey alcasra casarkiibuu na tujiyey marka lafdiga ismaaciili oo mustakhrajaadka ka mida wastakhrajuu cala asaxiixayni bian yarwii axaadiia kitaabin xayu can laa min ariiqi man ilayhi camada mujtamican fi shaykhihi fasaacida farubama tafaawatat lafظa wamacnan wafi lafظin kaiira fاjtanib an tudifi waxaa laga yaabaa alfaad inay ziyaadiyaan alfaada noocaasa waa laga faaiidaysanaya laakiin loo nisbayn maayo bukhaariy ragga la midkaa loo nisbayn maayo ismaaciili kitaabkiisa mustakhrajka ah wuxuu inoo ziyaadiyey bina binana masaladay ku caddahay salaadii casar buu na tujiyey waa sida la baabaysanayo idan waxaanu ka qaadanaynaa salaadii faaitada ahaydee ina dhaaftay ee wakhtigeedu baxay jamac in lagu tukadaa inay bannaan baynu ka faaidaysanaynaa baabun wuxuu man axad nasiya ilaa way salaatan salaad falyusalii ha tukado ida dakarahaa xilliga uu xasuusto walaa yuciidu ma soo celinayo ilaa tilka salaa salaada mooyaane salaad kalena soo celin maayo yani iyada unbaa laga doonaya iyadoo keliyaa laga doonaya yani maalan salaadii cishee xalay baad ilowday salaaddii cishee xalay ayaad ilowday waxaad xasuusatay salaaddii cishee kale ee caawa la tukanayay ayaad xasuusatay waxaad tukanaysaa salaaddii cishoo keliya yacni odhan maysid salaadan cishe ee hadda aan tukanayo alawaadkii ka horeeyeyna waa inaan tukada si aan tartiibka u ilaaliyo odhan maysida keligeed baad tukanaysa wa qaala ibraahim waa ibnu yaziid annakhaci man taraka kii ka taga salaatan waaxida salaad keliya kii ka sana muddo ah. labaatan sana ka bacdi ayuu xasuustay hal salaad in lagu leeyahay lam yucid ma ilaa tilka asalaa salaada mooyaane alwaaxidata keliga ah salawaadkii kale tukan maayo soo celinaya yacni salawaadka kale waxaa loo tilmaamaya la odhan maayo salawaadkii ka dambeeyey salaadaa la ilaaway iyagana ha soo celiyo way jiraan culimmada qaar odhanaya sunnanimaa loo soo celinaya waayo salaada noocaas ee ku dhaaftay ee salawaadkii ka dambeeyey maadaamaad hadda tukanayso salawaadkii ka dambeeye waxa fiican inaad ka dambaysiiso oo sunnayaal aad ka dhigto aad ka dambaysiiso ayaa fiican si aad u ilaaliso salawaadkii maalin walba siday u kala dambeeyeen oo bil kasta iyo maalin kastaba shantii salaadood siday u kala dambeeyeen si loo ilaaliyo laakiin dee labaatan sano salaadii oo welibana sunno ah cidina soo celin mayso qal waxa ui buhaari xadaana abu nucaym wa alfadl bnu dukayn almulai wa muusa bnu ismaaciil imaam buhaari baa labada sheikh ka wada warinaya muusa bnu ismaaciil atabudaki albasri qala xadaana hamaam wa ibn yaxya alcawdi can qataada wa ibn dicaamat asaduusi can anas radi allahu taala can can nabiyi sal اllahu alayh waslm waxaan ka ahayn abu nucaym alfadl bnu dukayn alkuufi sanadka intiisa kale waa basriyiin wey muusa bnu ismaaciil waa shiikha bukhaari atabudaki albasri hamaam ibnu yaxya alcawdi albasri qataada ibnu dicaamat asaduusi albasri anas bnu malik albasri saxaabiguna basra ayuu ku dhintay ahlulbasru ahaa intii dambe can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaal man nasyaki ila wasalaatan salaad falyusalli ha tukado ida dakaraha haddii uu xasuusto xilliga uu xasuusto laa kafaarata laha kafaara gudi uma sugnaanin salaadaas ilaa daalika xilligaa in la tukada mooyaane wa aqimi salaata salaada oog lidikri xuska aniga aad i xusayso salaada u yani waxa salaada loo tukanaya waa alle subxaanahu wa tacaala in lagu xuso qaala muusa muuse waxa uu wa atabuudaki abu nucaym baa inaga hadhay qaala hammaam samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo leh bacdu intaa dabadeed waa qataada wa aqim isalaata salaada u og lidikraa xasuusid aad xasuusatay salaada u og xabaan bnu hilaal albahili waxa uu xadaana hamaam waa ibnu yaxya alcawdi qala xadaana qataada qala xadaana anas can nabiyi sal اllahu alayh waslm naxwahu xadiiku wuxuu tilmaamaya salaad haddii la ilaawo waaba laga seexday maala waa la ilaawo marka la xasuusto qofku waa tukanaya ee xilligay doontaba ha noqoto salaadiibuu soo celinaya masaladaasu xadiiku inoo tilmaamaya laakiin hadduu u badheedo ilaa wakhtigeedu baxayo ma soo celinaya mise soo celin maayo waa masale khilaafiya wey khilaafkuna waa xoog badan yih jumhuurtu waxay leeyihiin waa la soo celinaya oo waa la qallaynaya amarkuna haddii laga tago oo la fulin waayo weli waa kuu yaalaa salaada hadaad u bareedho wakhtigeedu baxo waa lagaa doonaya waa sida loo badayay shaaficiyaduna ay qabaan qolada labaad waxay leeyihin lama soo celinayo waana wax ku dhaafay waxaa lagaa doonayaa ilaah inaad u toobad keento waxaa la yidhi waad fududayseen oo qof salaad badheer uga tegay baad leedihiin salaaddii soo celin maayo waxay idhaahdeen wax la qalleeyo waa ka weyntahay kii macduurka ahaabaa layidhi ha qalleeyo kii ka seexday ama ilaawey ayaa qalle lagu leeyahay kii u badhaydhayna hadii la yidhaahdo isaguna ha qalleeyo waxay noqonaysaa in la simo wuxuu keensanayaa kii u badhaydhay in la yidhaahdo ilaahay uga toobadkeen towbaduna waa cibaado in lagaa aqbalayo inaan lagaa aqbalayn ilaahaybaa gacanta ku haya khilaafku waa xoog badan yihin culimmada qaar waxay leeyihin ilaahay buu u toobad keenayaa waxyaaba u toobad keenayana waxaa ka mida ah inuu sunnayaasha badsado laakiin waxba isku hawli maayo sanawaadkii uu salaada badheerhka uga tegay ee culimmadu ay isku hayeen magaalba mise waa muslim salawaadkii inuu soo celiya waxba laguma laha laakiin sunnayaashu badsana subxaanahu wa tacaala waa toobad keenaya towbaduna de yaa rabbi tawba ya inta wixii la doono inta layska sameeyo ilaahay waa tawba afka laga yidhaahda maaha waa hawl iyo shuruudo iyo waxbay u baahan tahay baabu qadaai salawaat wuxuu baab u yahay salawaadka in la qalleeyo aluula faluula midibatay ka horayso tii horaysay kadibna tii ku xigtay aluula faluula yani baabkan wuxuu kaga hadlayaa imaamu bukhaari salaadii aad ka seexatay ama ku dhaaftay aad ilowday ee aad macduurka ahayd ee lagaa doonaya inaad soo qallayso haddii ay bataan maalan miyaa la kala horaysiinaya mise waa jaantaa rogan qaabkaa doontaad u tukanaysa oo maalin salaadkeed hadduu ku dhaafay waxaa ku banaan cishaha intaad ka bilowdo salaaddii subaxaad kusoo gabagabayso waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihin waxaan shaaficiyada ka ahay xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyadu wujuubu tartiibi alfawaa'id bay qabaan salawaadkii ku dhaafa badnaa ee la qallaynayay in la tartiibiyo inay waajib tahay bay qabaan waajib inay tahay laakiin maalikiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin shan salaadood ama maalin salaadeed wixii ka badan iyada waa loo ogolya oo salawaad badani haddii ay ku dhaafaan in la kala dambaysiiyo la ilaaliyo say u kala dambeeyeen waajib ma ah waajib ma ah laakiin haddii ay tahay salaad maalin waxaa ku dhaafay shantii salaadood maalin maalmaha ka laba ka saddex ka in la tartiibiya waa waajib bay waa waajib xanaabiladuna waxay leeyihiin ama ha ama ha yaraato in la kala dambaysiiya waa waajib waa waajib shaaficiyadu waxay idhaahdeen salaada wakhtigeedu hadduu baxo waa sunn in kala dambaysiiya waajib maah waa sida shaaficiyadu ay abaan laakiin raajixu waxaa weye adiladuna tilmaamaysa nabigana calayhi salaau wasalaam laga haya in waxa wey la kala dambaysiiya inay tahay waajib inay tahay sida xadiikan soo socda tilmaamay qaala waxa ui bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad qaala xadaana yaya waa yaxya bnu saciid alqaaan an hishaam wa ibn abi cabdilaahi dastawaai qaala xadaana yaxya wa huwa bnu abi kaiir can abi salma ibn cabdiraxmaan ibni cawf can jaabir qaala waxa wii jacala cumaru cumar wuxuu gudagalay yowma alkhandaqi maalintii khandaq yasubu inuu caayayo kufaarahum waxa weeye gaaladii quraysheed wa qaala waxau hi maakitu kuma dhowaan usalli lcasra casarka inaan tukanaya xataa harabat ilaa ay dhacday qaala waxa uhi fanazalna waanu degnay budxaana toga budxaan la yidhaahdo madiina gudaheedu hadda ku dhex yaalla fa sallaa waa tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam bacdama harabat ishamsu qoraxdu intay dhacday dabadeed uma sallaa kadib waa tukaday almaqriba salaadii maqrib buu tukaday salaada maqrib xilligeedu waa taagnaa laakiin ma baxay salaada casarna xilligeedii waa baxay oo waa qalle nabigu wuxuu ku bilaabay alayhi salaau wasalaam tii tagtay buu ku bilaaba tii joogtayna waa dambaysiiye tii xilligeedu taagnaa isagoo ilaalinaya nabigu alayhi salaau wasalaam kala dambaynta ilaalinaya laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen salaadii xilligeedu taagnaa haddii wakhtigeedu cidhiidiya oo iyada lafteedu haddii aan hadda la tukan wakhtigeedu baxayo oo iyada lafteedu qalaa ay noqonayso ma waxa lagu bilaabayaa tii tagtay tanna wakhtigeeda baxayo iyaduna qallay noqonaysa oo labaduba qallaysla noqonaya ilaalin la ilaalinaya siday u kala dambeeyeen imaamu maali baa sidaa laga sheegay laakiin imaamu shaaficiya warkoodu waa cadya waxay waajibinayaan tii hadda joogtay ee xilligeedu taagnaa ee wakhtigeedu cidhiidhiga noqday ta noocaasa in la tukaday waa waayo tartiibta in la ilaaliyo waataynu hadda soo tilmaamanay sunnay ka qabaan marka shay sunno ah waajib loo seegi maayo salaada kala dambaynteedii in la ilaaliyaa shaaficiyada agtooda waa sunne salaada xilligeedii cidhiidhi noqday in wakhtigeeda laga bixiyo si tartiibta loo ilaaliyo wax la aqbalaya maaha agtooda marka waxaan leenahay xaalada noocaasa ah, xataa haddii la waajibiyo tartiibta aynu waajibinna waa sida loo badan yahay salawaadkii wakhtigoodu baxaye kaa tegay siday u kala horeeyeen in loo kala horaysiiyo haddaynu xitaa waajibinno oo salaadii wakhtigeedu taagnaa wakhtigeedu cidhiidhi noqdo waxay leenahay ina asalaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta salaadan xilligeeda in la ilaaliyaa ka tartiibta in la ilaaliyo waayo salaada xiligeeda in la ilaaliyo waa laysku waafaqsanyi tartiibta in la ilaaliyo waa laysku hayaa waxaynu leenahay salaadii xiligeedu taagnaa waa salaadii maqhrib maalan sida xadiidkani tilmaamayo iyada ayaa la tukanaya marka la tukado ayaa salaadii casar laga dambaysiinaya waxaa la midoo dhacda oo maalintii daweyd aan ugandho joogna aniga iyo culimmadii nala socota mid ka mida nugu dhacday masjidkii baanu soo gallay musaafir baanna salaaddii cishaa hadda la galay oo la xidha waxaana nalagu leeya mahrib baa nalagu leeyi oo waxaa noo xidhnaa jamac baa noo xidhnaa mahribka iyo cishaa inaanu israacino jamacina dee ka oo waa inaanu la tukanaayo masjidkii baanu soo gallay oo kelmadaanu kulayna inaanu ka jeedino maxaad xidhanaysa salaad mahrib waa lagugu leeyi jamaciina waad la xidhanaysaa jamacu afar buu tukanaya salaad cishaah adiguna haddaad tartiibka ilaaliso waa salaaddii mahrib weey marka culimmada odhanaya waa sunne sida shaaficiyadoo kale waxaad la xidhanaysaa maxay cishahaad la tukanaysa afar cishaabaad la tukanaysa afar cishaah ayaad la tukanaysaa gaabin maysid waayo imaam dhammaystiraya haddaad ku xidhato waad la dhammaynaysa afarta cisho markaad tukato waxaad ka dambaynaysiinaysaa maxay waxa weeye maqhribkii iyo saddexaad ayaad si gaara isaga tukanaysa shiikhiila socday saasuu sameeyey saasuu isagu ku socda waa qowl jarawi waana sida shaaficiyadu ay qabaan anigu waxaan aaminsanaa in la kala dambaysiiya inay waajib tahay wa inaan xal kala doono wey waxaan ku xidhay niyadii maqhribkaan ku xidhay iyagoo afar bay tukanayaan aniguna saddex baan tukanaya niyadii maqhribkaan anigu ku galay niyadii maqhribka markaan ku galay laba mid baan door u leeyahay markuu ta afraad u kaco inaan ka goosto oo aan ka baxo waayo salaadaydu way i dhan iyo inaan atixiyaadka u fariisto aan atixiyaadka ku sugo sidaasaana fiican waana sidaan sameeyey waan fadhiistay un dadku waxay saantalo wadaadku miyuu xanuustay baa laga yaabana is yidhaahdaan atixiyaadkiibaa markiiba laygu soo gaadhay waa la salaamu naqsaday kadibna cishihii baan u kacay cishihii anigu labaan tukaday iyaguna maqhrib bay tukanayeeno saddex bay ka dhigeen waa diinteenna waasicinta laynoo waasiciyey bay ka mid tahay laakiin haddii wakhtigu cidhiidhiya waa in wakhtiga la ilaaliyo oo tii wakhtigeedu taagnaa la tukado wallahu tacaala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wsaxbihi